بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا cashirkii hore halkii inoogu dambeysay ama meelihii lafdigii qaala uma qara'a fii qira'ati cabdillaahi wadalika mustaqarun lahaa an markaa idhi dee halkana qaa'ilkii kuma sugnaa bal waan soo yar eegi doonaa hadday shuraaxdu qaa'ilka magacaabaan <clears throat> kolley waxa weya sharax lagu magacaabo albaxru muxiid oo sheekh adigu imakaba sheekh maxamed cali aadam la idhaahaa reer walli uu leeyahay ee cibaaradiisu waxayd inuu kaba dhigay raawigii xadiidka warinayay uun macnuhuna uu yahay uma qara'a waa aqriyay rasuulki ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu عalayh fii qira'ati cabdillaahi wadalika mustaqarun laha manaa rasuulka ilahay qira'adii cabdillaahi aqriya baa dee laftigu soo baxay macnaa markii dambe rasuulka ilaahay dabadeed qira'adii uu cabdullahi ibnu mascuud aqriyi jiray oo dee matala limustaqarin laha baynu kutubta ama masaaxifta inooguba sugan ibnu mascuud baa rasuulka ilaahay dabadeed qira'adan aqriyi jiray buu leeya markii dambe dee qira'ada uu cabdillaahi aqriyi jiray ama ibnu mascuud ayaa rasuulka ilaahina halkan lafdigan sida kuba sugan markii uu de xadiidka oo ama arrintan ugaba warramayay abu dar uu aqriyo wadalika mustaqarun laha bal taasi waa mid kale habeenkii dhaweydna ishkaal yar baan yar muujiyey waxaan yidhi aniga waa ishkaal igu raagay marka la ego xadiidkan aan lahaana de haatan waa labaatan sanadoodba waa ka badan yahi weli ishkaalkana anigo xalkiisa saasa hataa ilaa alayla xalkiisa haddaan de bal imaka on halkan deg deg oon sheegayaa ma jirteen xadiidka ama laba ishkaal baabuu noqonaya ishkaal keliya ma noqonayo mid waa kaa horeen leeya muddo dheer baa adiga uu taagnaa midna waa mid kaleo de isna xadiidkaa kuba sugan <clears throat> marka waxayd waa lafdigii wayadaca aljizya nebi ciise marka uu soo dego wuxuu sida nawowiye uu halkan kuba sharxuu raajix yeeliyo qowlka kalena fogeynayo jizyadii wuu ridayaa meeshuu ka saarayaa oo macnaa waxa weeye kuwii kufaarta ahaa nasaare iyo yahuud ba lahaa nasaare iyo yahuud ba lahaa imaka ay shareecadeena kaba mid tahay hadday aqbalaan jizyadii inay bixiyaan ay aqbalaan in dagaalkoodii la iska daynayo sidaa suuratu tawbaba ilaahay dee inoogu sheegay waktigaa waa la joojinayaa taas iyadoo shareecadeenna kaba mid ah waayo shareecadeenna wax ku xukumaya ee ma aha isagoo risaalo kale iyo nub arrin kale wata ee waa xaakim xukaamtii ummaddeena kaba mid ah macnaa lagama aqbalayo oo wuxuu ka aqbalaya waa islaamnimo ama markaa waxaa u joogaan laba arrimood weeye ayun baaba dee iyagii laba gudmo inay islaamaan iyo in de waxa weeyaan la dilo wax kaloo ka dhaxaynaya ma jirto taas ba bal matala nawm waa tafsiirna xadiidka lagu sharxay waxaana aan dee soona sheegnay laba macnoo kaloo bal meesha jira mid waxa weeye waa yadaca jizyata jizyadii buu de min gayri muxaabaat qolooyinka ahlalkitaab guud ahaan ama kufaartii ayuu jizyadii dul yeelayaayo iyagana labay markaa mid noqon inay islaamaan iyo inay uhogaansamaan arrinkan dee islaamnimo jizyadii aqbalaan oo dee dad isdhiibay ay noqdaan labadaa midoo markaa jizyadii uu qarirayaa dhammaantoodba baalka badan ee badanayana waa jawaanibta uu kaba imanayo midka kaba mid ah taasna waa tafsiir bay noqonaysaa ama sharax in waana dee kulli qaadiciyaad iyo qolooyin ay soo naqliyeen waj saddexaad oo isaguna bal meesha jiraya waxa weeye oo kaa hore ayuu la mid yahay laakiin jani buu kaga duwan yahay jisadii buu dejinayaa waa ridayaa oo waa ka daynayaaba ee laakiin dee marka dhulkuna wixii kanaa-isteedii soo saaro khayraadkii bato maalkiiba cid aqbalaysa la waayo qaaditaanka la qaadiyo jizyadiibaa wax dee baahi jirin waa laga maarmayaayo sidaasaan jizyadii loogaba daynayaa iyadoo macnaa aanay tii hore ahayd inay jizye bixiyaan iyo inay islaamaan labada waxgama dhaxayso macnaa waxa weeyaan islaamkoodii de hadday islaamina waa halkeed eh laakiin jizyada daynteedu waaba loo baahnayn ba bal marka halka ishkaalku jiraa waxa weeye haddaan idhaahno jizyadii buu qarirayaayo wada sugayaayo kufaartii dhammaantood ku qarirayaa iyada xadiidkan dambe marka dambe aan aragnay wax dee kama dhaxaynayso intacaarif oo xadiidkaa dambe markuu ahaa de waxa weeye <clears throat> in waxa kol hadduu isagu yimaado islan dee wax la albaabkii toobaddu waa xidhan yahay cibaaradan ah jizyadii buu korkooda yeerayaa kama dhalanayso dee halkaa inaan islaamkoodii waxa weeyaan aan la aqbalayn kama dhalanayso taas kale <clears throat> haddii la yidhaah dee looma baahno waa la iska daynaya na ishkaal labada midnaba jire lakiin ishkaalku wuxuu jirayaa jizyada ayuu waxa weeyaan la nasakaya abo dee iyadoo shareeca rasuulka ilah imika sii bayaamiye ay tahay ama waktigaa kuba qaydan tahay oo iyaga ama inay islaamaan ama in la dilo unbaa xaaladoodu noqon iyadoo haddana xadiidkii dambe kitaabka inooguba sugnay aan soo aragnay ee kuba sugnayd inaan kol haddii dee isagu uu bal matalan dajaal yimaado dee ciisana waa dajaal dabadii buu imanaya albaabka toobadda la xidhayo marka halkaa waxaa ka dhalanaya dee islaamnimo aan lagaba aqbalahayn maxay faa'iidadu tahay loogu qasbayo loo xambaarayo n haddii la yidhahdo islaam way wax kale kama aqbalayo dhinac kalena ay tahay albaabkii toobaduba dajaal markuu yimi buu kuba xidhmay meesha waxaa soo baxaysa un in iyagii la ilzaamiyo waxaan waxba u tarahayn oon anfacahayn oo halkaasaa ishkaal ku jira waana ishkaalka marka aan leeyahay anigu muddo dheerba ee qolooyin matalan oon idin habeen ka dhaweyd sheegayay kollay mid waraaqiystii waan hayaa mid waraaqdiis fiicnaayo ilaa dee sagaal jawaab su-aaloodon lahaa buu kasoo wada jawaabay tan dee meel buu igu ixaaleeyey una sharaxa labaad ah labadooduba fatxulbaari un bay xaafid xajar un bay bal u ixaaleeyeen lakin wax jawaabo muqnic may jirin bal matalan tan baan imika iskaga soconaynaa waxaan iskaba dooranaynaa walow lafdigan axmed kasoo naqlinaya uu jiro dacwadu mid keliya noqon doontaa bal intaan waxaasoo dhan ba iskaba dayno haddaan qaadano jizyadii ayuu wada yeelayaa korkooda uu yeelayaa oo uu ku wada sugaya manaa taqriir jizya ay noqoteen nasigeed iyo rafcigeed aanay noqon ama uu kaba daynaya iyadoon loo baahnayn daraadeed xadiika inoo soo so xadiikii aynu soo aragno xalay ishkaal maba jiro bal taa haddaan saasaan ku dayno ishkaalka waaba walow dee aanay imaka jawaab muqnica ahayn aniguna waata igu taagnaydoo arintu lafdiga axmed uu yar mucaarada kaba imanaya bal taasaan kuba daynayna eh, lakiin arrinta ishkaalka kale jira waxa weeye xadiiskan aynu soo aragnay isna habeenka dhaweyd ee ahaa ثaلaaث إida kharajna laa yanfacu nafsa iimaanuha lam takun aamanat min qabl aw kasabat fi iimaaniha khayra طuluc الshamsi min mغribiha wالdajaalu wadaabat الأrضi saddexaasi hadday yimaadaan nafna iimaankooda lama aqbalayo aan markii hore iimaan lahayn ama camal saalixay laba timi lama aqbalayo aanay markii hore aanay samayn jirin saddexdii waxaa kuba jira dajaal oo sida daahirka aayaadka ka ugu soo horeeya khaasatan kawniga ah waxaa midna ay daabat lard ka kalena waxa weeye waa duluucu shamsi min maqribiha bal axaadiis kala dunayd oo dee barhkoodna aan kitaabka kuba soo aragnay kuwana dee kutubta kaleba iyo meelo kale iyo riwaayad kale ay nooguba sugan yihiin waxaa kuba sugnay dee inta intaanay cadceedu xaggaa galbeed kaba soo bixin in tawbada la aqbalayo inta aanay soo bixin marka la aqbalayo xadiidkana saddexan mid kamida ah hadduu yimaado albaabkii toobadda waa la xidhayaabaa inooguba sugan marka ishkaalka tana jira waxa weeye de haddii dajaal soo bixitaankiisu bal daabada aan idhaahno cadceedi baabay maalin la dhacaysaa ama waabay kaba dambeynaysaa aan idhaahno laakiin dajaal oo kale soo bixitaankiisu oo ciise kaba soo horeeya oo albaabkii toobadda xidhay axaadiisan ah dee intaa cadceedu aanay soo bixin ruuxii toobad keena toobadiisi waa la aqbalaya iyo tan nooc tacaarud baa meeshii jiraya ama tanaafi baaba jiraya haddii dee la yidhaaho dajaal iyo cadceeddaa kasoo wada horeysa oo lafta xadiisna sidaa kuba yimi haddii la yidhaaho cadceeddaa kasoo horeysana iyada caadi baabay ahaan layd lakiin waxaa jirto kolley dee sida waaqaca dajaal inuu soo horeeyo kolley nebi ciise yajuuj iyo maajuuj soo bixitaankooda kuwa dabadood inay cadceed iyo ay imanayaan oo caalamka sare isbedelkiisa kuba imanayaan bal markaa waa ishkaal jira markaa shuraaxdii iyada kitaabka muslim ee sharxay bal horta halkaa hore ishkaalka hore ee xaggan ah tan iyo kaa kaba dhexeeya haddii aan idhaahno jizyadii ma aqbalayo u daynaya islaamnimo mooyo wax kale lagama aqbalayo dajaal tan nooc mucaarada jiraysa waa ta aan soo sheegnay xaafid xajarna kolley kalaam dheer buu yar leeyay umuurahan talkhiiskeeda mujaladka ko iyo tobnaad kitaab riqaaq ama xadiidka lix kun iyo shan boqol iyo lix marka uu sharxayo taas buu bal matalan hadal dheer ku leeyahy kolley ay u exaaleeyaan bal marka haddaan jaanibka ishkaalkaa kagaba baxno tan baa yar imanayso qolooyinkii kitaabkan sharxay intii aan u laabnay kolleyna balaa dee majmuuco kaba mida waan u laabnay barhkood saa suyuudi oo kale diibaajkiisa baabkan xadiidkan cadcadun buu kaba dhigtay kan mabuu dhigan waa dabcadiisan dee maka madbuuca balam isxaaq alxaweyniy ay madbuceeyeen in xadiidkani kumaba jirino waana kitaab kolley dee kalaamkiisa aada isagaba yaryahay maaziro kale almuclimkiisa isaguna waa kitaab cashara cashar san loo dhigayuu fawaaidii uu sheegayaa la ururiyey ee mu ahayn kitaab saas oo kale oo isagana baabkan ama waxyaalaha waxba kama ay sugnayn qadciyad oo kale isaguna arrintan ishkaalkiisa iyadna soo qaadas ahaan kitaabkiisa ikmaal lmuclim iyo nawowi oo kale qurdubi oo kale oo isaguna aan halkan intoodu midna soo qaadin markaa noocan ishkaal ee meesha jira soo qaad may lahayn waxaa jirta laba sharax oo midi waa kitaab la yidhaha fatxulmulhim oo nin hindi leeyahay kollay tatimadiisa nin sheekhstan baa kitaab filay wali inuu joogaaba leh fatxulmulhim baa la yidhaha iska shuraxda waaweyne kitaabka sheekuu lahaayoo uu sheekadiisa kamid almaxmuud ah uu magaciisa ku magacaabay ayaa wuxuu kasoo naqliyay hadal yar oo muqtadabo wuxuu leeyahay xadiidka macnihiisu waxa weeye waa majmuuc اaayaat ujeedadu saddexdaas isugeyntooda markay yimaadaan ee saddexdani wada dhacaan waxa laga yaaba ina dulucu shamsi ama daabadii inay udam saddexaas markay wada yimaadaan majmuucooda maha mid mid majmuucoodu albaabka toobada u xidhayo markaa taas macnuhu noqdo dajaal oo kale kuma xidhmayo laakiin waa majmuucooda markay saddexaas ay dhammaadaan ay israacaan ay albaabka toobada uxidhaya waa hadal malaad moodo nooc yar ishkaalka jawaabkeed waxaa kaloo arkay kitaab ninkan ubi la yidhaaho ikmaal ikmaal اlmuclim iyo midka isaguna laba socdo sunusi sharxiisa laba sharxoo wada socdo kala yar ee ka ikmaal ikmaal ba weynba ayaa labadu isku hadal bay waxunbaabay markaa yidhaaheen de saddex taasi waxay keenaysaa inay cadcadda usoo horeyso taasna waaqaca marka la eego nusuusta kalea diideysaa oo ayagu yidhaaheen ta labaad iyo ta koobaad midna ta saddexaad aanay noqon ta koobaad ay noqoto si arrinta ay u noqoto axaadiia cadcaddu marka soo baxday albaabka xidhmaya aanay waxyaalaha kale mucaarada aanay ma tanaafi ugaba iman iyaguna intaasa hadalkoodu ahaa laba sharax baa jira waktigeedna mala sharaxade ugu dambeysay kitaabka kolay minatulmuncina mubaarka furisna ma soo qaadin nin muse shahin lahi la idhaha isaguna dambeeyo fatxulmuncim kitaabkiisa la idhaha isaguna oda madbuuce isaguna hadalla xaafid unbuu soo naqliyey uno dambaan kuwa aan meeshaasi ay kuba sugnayd ay tahay lakiin wax dee ishkaal udhaadhaci may jirin he labada sharax baa jiro mandiqadeena labaduba weeye de inagu soomaali maha lakin waa mandiqada waa etoobiya sheekna waa sheekh reer walla ah. sheekna waa sheekh baroma oo ah. labada sharaxe ugu dambeeye muslim leeyahay waliba markaan aragnahana sharaxyada jira waa kuwa ugu waaweyn waa kuwa ugu waaweyn sheeka reer oromo ama reer xarar waa tan sheekh maxamed amin oo sheekan dee lamyotafaalkiaba sharxay sharxiis imika dhowr sanadood buu madbacaysan yahay alcowcab ulwahaaj buu ku magacaabay lix iyo labaatan mujalad buu ku madbacaysan yahay buu ku madbacaysan yahay kolleyna mujaladka afraad iyo meelahanba ah isaguna waxaad moodaan sheeku inaanu yar naaqid ahayn wadaabada markuu ka hadlaya waxyaalihii akhbaartii kutubta kusoo aroori jirtay saasay u eg tahay o intaasay soo kala baxaysa waxaasay odhanaysa waxyaalihii buu ururiyey oo inta badan wax dee ka sugan waxaynu sugi karnaaba aanay jirin wax khabar saxiixa kuba yimo marfuuci aanu jirinood moodo inaanu markaa yar naqdi aanu lahayn sheekhan sheekh maxamed amin labada ka weyn isaguna meelahan waxba may jirin walow kitaabku waasac yahay sheekhan kale sheekh maxamed cali aadam oo kale calaaqadan aan leenahay oo imika sharxiis dee weli haatan male waa dhowdhowya ama dhamaaye laakiin masoo wada bixin oo ajزaada ka madbacaysan intaan ya ko iyo tobanka hore ilaa dhowr iyo labaatan albaحr muxid ba la yidhah o kan mujalad aan sidaba imika aan sido imikana waxaan maqlay dadkii xajka ilaa saddex iyo labaatan way soo baxeenba kolleyna hadduu si hore ku wada ku wado dee afartamiyo u dhaafaya hadduu inta dambe gaabiyo de mooyaane oo dhan kolley bal isaguna hadaladaa xaafidun buu meel ku yar ururiyey ee laakiin wax ishkaala ah, bal waxaan leeyahy wax aad moodo nooc yar ishkaal yar fahamkeed kuwa yidhi waa majmuuc ulaayaat iyo kuwan isagu yidhi oo kale waa majmuuc ulaayaat oo kale yidhi iyo hadalkaas snusiyana iyaguna ishkaal xalimahayd bal inta arkay waa taas oo kale laakiin waxaan leeyahay ishkaalku kolley haddii bal majmuuc ulaayaat la yidhaaho markay isu wada tagaan ay wada dhamaadaan ba oo cadcadda ay ugu dambaysaa la xidhaya kuwana mudina iyo calaamaadkii baa mawmuudo waxyaala la isaga warramayo qayb ahaabaa imaka xaqiiqo noqdo kolley arrintii waa lagu sisiqaya haddii la yidhaha saa barhkood ama sheekha hibdigii uu leeyahay waaba dee wax la garto haddii kale laakiin dee kolley tii nusuusta adag ku timi duluucu shamsi maqribiha aayaddii qur-aankana ay nooguba fasirnayd axaadiid kaleo kala badani kuba yimaadeen bal xadiidkan riwaayadu kolley ishkaalka jira kaa weeye mana aha inaan anigu ishkaal ka xaliyey laakiin waxaan hortiina dhigay un bal umuuraha dhameesha jira kolley sharaxyadaasna waan u wada laamo dee waxaan hayiyo waxaan ku isticmaalay matalan ahaan aqraas ahaanaan kuba hayo la isticmaalay wayo kolleyna waa wax la wada heli karo maktabad waqfiyana de waxaan ku jirin labadan dambe ethoobiyaanka lakin imika alwakfiya may alkawkab way geliyen walaad moodo mala kolkol inay rafciyeen oo kale alkawkab lwad markaas alwahaaj ka u kuba magacaabay oo isagaba dee taasaan bal ishkaalkii jiray kolle waa kaase haddaan taa wada cujiziyata macnaa taqriirkood guud ahaan oon kaba dhigno sababahay maalka ku badnaanayaan xadiidkan iyo kaas imika tacaarudkii ma jiro eh, lakiin kan dhexdiisa arrintu imanaya lakiin haddii sida imaam nawowi kuba fasirayo kolley waxay u baahan tahay jawaab bay uba baahan tahay weli jawaabtaasna aad iguma cadaan leeyahay xaas de wali oo ama muddo dheerna ay ahayd in badanna aan egeegay hadallada xaafidna ayuu yar dhowdhowyiin isagu yar de naaqida xaafida aad u taan badanoo riwaayaadkana jamciyo kolkol de yar bal kala horraysintoodiiy umuurahaasna uu tatabucay baabu badi lwaxyi ilaa rasuuli llaahi salى اllahu wasalam wuxuu baabaysan yahay <clears throat> waxyiga bilowgiisii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh lagu soo bilaabay macnaha bal waxyigii dee waa kano waa u yimi rasuulka ilaahay anwaacna waxyigu waa uguba imanayay bal haddaba markii ugu horreysay waxyigu yimi iyo umuurihii kuba tacalluqsanaataa baabkeed wey xadaثnي abu الطاhir أحmed بن cمr بن cabd للhi بن cمr بن صرح qال أخبرنا بن وهب qال أخبرني يونس عن بن شهاب qال xdثnي cروة بن الزبير أن عائشhaة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت sanadku nin cusubi kuma jiro muqadimadii intii ka dambeysayba raggan waa soo wada arkaynay lixdoodaba caaishana waa uma almu'miniin rasuulki ilaahay haweenadiisa ahayd baa akhbaratu curwa u warantay kollay horena sidaan marar isugu soo sheegnay lafdigan azawj ninka iyo naagtaba zawjun baa la yidhaahaa luqada fasiixa ah walow ay luqa iska jirta ay tahay iyadoo zawjatun la yidhaaho markaan tafriqa loo jeedina luqada aad u fasiixi waa inaan midna aan tana ta'da la gelin san dee qur-aankaba si kale umay dhicin axaadiisa lakin kolkol way dhacdaa lafdiga zawja <clears throat> caaisha u warantay waxay u warantay curwat bnu zubayr habaryar u ahayd oo anaha qaalat waxay tidhi caaisha odhanaysa kana أول ma gudiأa bه rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم min alwaحyi aلru'ya صadiqa aلru'ya الصaadiqaةa fi الnowm bal haddaan khabarkii kaba dhigno kana haddii khabar laba icdaabo awal mubtadaoyisa ay tahay ina aلru'ya صaadiqaة fi الnowm kale xadiidka waa xadiidkii dee bukhaarina meelihiisa ugu horreeyay kuba sugnaa tajriidkii baa bilowgiisi aan kusoo aragnay xataa ibn abi jamru dhiganayay waana xadiidkii macruufka mashhuurka ahaa walow dee alfaadihiisu koley sharx isaga yar baahdaan <clears throat> waxay tihi kana wuxuu ahaa intayna xadiidka gudagelin halkan imaam nawawi raximah llahu tacaala wuxuu sheegayaa xadiidkan marka la eego inuu yahay min marasiil الصaxaaba ujeedadiisna waxa weeye caaisha waktigan rasuulkii ilaahay loo soo waxyooday waktigaas waxyigu u yimi mabaabay jirin oo may dhalan markaas oo haddaan kaba dhigno waktiyadii dee rasuulka ilaahay meherka un loogu dee loo meheriyey inaanay dee markaa lix sanadood ay ahayd dee rasuulku markaa lama aqalgelin oo madiine ayuunbu kulaba aqalgalay oo khadiija markay dhimatay dabadeedna ayd sanadii tobnaad marka waxay ka dhigan intaanay dhalan baabay waaqacadan iyo qisadan dhacto may soo gaadhin dee saxaabiguna hadduu warinaya ama raawi kale waxaan usoo gaadhinna waxay kaba dhigan haddaanu ciddii uu ka maqlay sheegin mursal inuu yahay laakiin saxaabada irsaalkoodu ama dee rasuulku bay dib ugaaba maqleen ama saxaabi kale oo iyagu waa xujo weeye sida kutubulmusalax ba inooguba suganoo maraasiisha dadka kale lamid maaha inay rasuulka ilaahay ka maqashay waa muxtamil inay saxaabi kale ka maqashayna waa muxtamilba waxay tahi kaana wuxuu ahaa awalu ma kii ugu horeeyey budi-a la bilaabay bihi isaga rasuul ullahi salى اllahu wasalam rasuulkii ilaahay wixii lagu bilaabay ee min alwaxyi waxyi ah inta bayaan baan kaba dhigaynaa ti libayaan اljins waana suurtagal halkan aimadii kitaabka sharaxday labadaba way ishaaraane ama dee bukhaariba eh min alwaxyi inay mintu litabciid noqoto oon markaan idhahno tii hore libayaan ljinsi baan ku laqbeeyay had iyo goor culimada soomaalida aad bay u daqiiq ahaayeen markay noqotay alfaadaha icraabtooda iyo aada iyo aad waa say u dhowri jireen oo alfaadaha dee ay ku kala sooci jireen oo isagoo ruuxu markaa ninka ama tan aada u yaqaaneen dabdinayo oo kale ruuxu markuu garto ama dhawaaq laqmadiisa maqlu garanaya wuxuu kelimada si u icraabay iyadoo hadda anu odhan wata iyo habka u laqbeeyey ayay noqonaysa ayaa ku xadidayey kelimada wuxuu icraabay markaa iyo nin garanaya inu yahay nin kale taasaa dee lagu kala yaqaanayba waayo aada bay xaggan diqo ugu lahaayeen kelimaadka ilaalintooda marka la eego dee intoodii aada u taqaanay marka waxaan ku laqbeeyo kaana awalu ma budia bihi rasuul الlahi salى الlahu alيه waslm wixii rasuulka ilaahay lagu bilaabay wixii ugu horeeyey oo min alwaxyi waxyi ah waatan libayaan jinsi markay tahay waa siday ulaqbeyn jireen ama haddaan bitabciid kaba dhigo min alwaxyi min aqsaam ilwaxyi waxyiga qaybihiisa ka mid ah asay oo waxyiga masalan anwaacdiisa iyo qaybihiisa isagoo kaba mid ahaa marka hadday kamid ahaa yidhaahaan waa mintay tabciida ka dhigayaan hadday san kalena waa tan oo dee hadiyo goor kolley jaanibka aada bay ugu horeeyeen iyagoon hadda hadalkii af carabi ku hadli karahaynba ayay haddana taas arrintooda ahayd alru'ya ru'yada ayay ahayd asaadiqata haddaan khabarkii dee awal kaba dhigo ismigii tan khabarkii kaba dhigo oo taas walow barhkood ay awalna mubtadaba icraabin de mala jumlo ahaan bay markaas bal aru'ya ru'yo asaadiqata run sheegaysa oo run ah fi noomi hurdada dhexdeeda ahaatay dee kolley waa iska bayaanuun iyo ta'kiidun fi nowm waayo ru'yaduba taasay dhacdaa walow kolkol ru'yada basariyada ru'ya loo isticmaalo de ma jacalna ruya aruya alati araynaka taasba waa ruya cayn bay ahayde maahayn ru'yadii manaamka haddaba wixii rasuulka ilaahay ugu horeyn laguma bilaabay waa sii diyaarin si uu usii qabatimo ugu sii fudaato marka arrimuhu ay kuba yimaadaan mufaaja iyo wax dee bal masalan aanu qaadi karin oo hadhow ku cuslaada arrintaanay unoqon ba umuuro horeg u ah irhaasaad ay kaba cabiraan oon mucjizaad ahayn dee tawdii ay asaas irhaasaadkii ayaaba sii horeeyey ru'yadan baa kaba mid ahayd kolkol dhawaaqyo uu maqli jiray kamid bay ahayd oo dee saxiixa bukhaari baaba inoogu sugan wakti bicadiisii shan snood kaba horreysay markii kacbada la dhisayay oo kale oo dee inay dadku dhar hagaagsaba may lahayn oo kale oo dhagxantana waa lasoo wada gurayay isaguna dadkii dhagxanta soo gurayo kaba mid ahaa ayaa adeerkii soo wada gurayeen baa ku yidhi waa cabaas maradaadan iyaguna dee dhib lamay lahayn malaa ceeb lamay ahayn oo maradaadan haddaad intaad furato guntige aad dhagaxan isaga dhigto waabay roonaan lahayd oo rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh markuu tii yeelay ayaaba uu dhacayba oo dee waxaana lagu yidhiba ushtad izaarak marada xidho ayaaba lagu yidhi taasoo kale oo dee maqal uu maqlay waxaaba saxiixa muslim waa inoo dambaysaa fadaail bay kuba dambaysaa kuba sugan rasuulka ilaah oo yidhi inii la acrifu xajaran kana yusalimu alay bimakata kana yusalimu calaya qabla an ubcad walo riwaayada bermidin yar ka duwan tahay waxaan garanayaa dhagax intaan laysoo dirin ba islaami jiray waa maka dhexdeeda oo kale markaa salaam ha noqoto dhagax iyo geed iyo waxay salaamaan dhawaaqa kalu maqlo iftiin iyadna way timi iftiinna uu arko bal umuurahaasi waa umuuro tawdiya u ahaayo dee waxyaalaha loo doonayo isaga ee kusoo socda sii qabatin oo sii qabatimo u ahaa haddaba maxay waa ru'ya saadiqa fi nam waxaa la arkaa dee tajriidkiiyo ama ibn abi jabri kutubtii inay halkaas saadiqa bedelkeeda saalixa dee ninkii xusuusani uu xusuusan yahay waa isla macno waa lafdiga bukhaari dhacay asaalixa ruyada fiican tana waa ru'yada run oo dee ru'yadiisu run bay wadahaydo waa taa wada caddaanaysay isku macno weeye kolkol bay dhahaan way kala yar khaasnaan noqon karaanoo asaalixa ka khaasan asaadiqo asaadiqa dee waa iyado been may noqonayna wax cad oo hortiisa yimaado runay noqonaysay asaalixa umuurta aakhiro hadday tahay dee dhammaan waa saalixa kol kol dee ru'yadaas ambiyadee waxyigaba ahaa adduunye markay noqotay waxyaalo kuba tacalluqsan wax marka la eego dee bal ruuxi kaba nexiya ama dee taasoo kalea oo markaa asaali haddii lagu fasiro ma yusir wax ruuxa ka farxinaya waxaan kaba farxin ba sida ru'yadii uu arkay uxud oo kale iyo dee ay kuba jirtay dee waxa weeyaan ama ruux aalubeytkiisa kamid oo la dilayo asxaabtiisa oo kale dad la layn doono dee tacbiirkeeda ahaaba dee taas oo kale waa saalixa meye waa saadiqa kolkol hadii la idhaha ma yusir dee waxaa bay noqonaysaa wax ka duwan bay noqonaysaa macno ka khaasan waa lagu fasiri karaa bal isku mid kaba dhigo fa kaana waxaa rasuulka ilaahay laa yaraa mid arag ru'ya ru'yo aan arag ra'aa ru'ya kollay waa aliftan maqsuurada tanwiin maba laha walow markay sii jamciyaan dee ru'an iyada la tanwiiniyo oo ru'ya ayaa ru'an laguma jamciyaaye waa la tanwiinin markaasi ru'yo mu arkahayn ilaa jaaat waana kol ay farqiyaan markay dee ra'aadan hadday basariyo tahay ra'aytu ru'yatan bay noqon oo tadaa gasha markay ru'yada de waxaan madaamkiyo taa ay tahayna waa sanay kuba timaado ru'ya baa la odhanaya walow dee kol kol in tan basariyada ama san laguma idlaaqa lakin waa sida de lagu kala farqiyo oo labadooda masdere fakana laa laa yaraa ma arkayn ru'ya ru'yo ilaa oo uu arko jaaءat way imanaysay ru'yadaasi way imanaysay mila falaqi subxin subaxa iftiinkiisoo kale xaal ay lamid tahay weeye oo iyadoo shabahaysa waa xagga dee iyadoo ay u caddahay weeye inaan labsi kuma sugnayn subaxa iftiinkiisa falaqu subxi iyo faraqu subxi waa diyaau subxi kolleyna kolkol subaxa naftiisa walcudu birabbi lfaraq waaba loogu idlaaqaya eh, laakiin waa subaxan iftiinkiisa oo kale sa iyadoo shabahaysa ayay imanaysay taasi xaaladeed uma xubiba ilayhi lkhalaw waa ru'yadaa dabadeed baaba markaa tani timi oo fumada haddaan tartiibtii dikriga de aan kaba dhigin me tartiibtii de ay macnaheedii tarakhiga ay faa'ideynayse tartiib dikriguna inaan kaba dhigin inay tahay arrinku uma xubdiba waxaa la jeclaysiiyey ilahi isaga xaggiisa alkhalaaw waa khalwo iyo inuu gooni noqdo dadka ka dhex baxo ayaa la jeclaysiiyey alkhalaaw waa alkhalwa waa ruuxoo dadkii ka gaar noqda ka gooni noqda ee kollayna waxaa loo jeclaysiiyey cuslada iyo khalwadan waaba arrimahan dee isaga loo diyaarinayey jacaylka cidda jeclaysana waa ilaahay kollay umuurahana way kasii horeeyeen oo hordhac baabay ahaayeen waxaana si dee khadaabi oo kale iyo yidhaaho kita kitaab alcusra la yidhaha buu leeya madbuucaba qalbiga waxaa ku sugan khalwada iyo ruux markuu dadka ka gaari noqdo dee bal matalan qalbigiisii oo faaruq noqda oo dee wixii tashwiish gelinayay ama jeedinayay buu ka faaruq noqonaya taasna waxay u kaalmeyneysaa tafakur inuu dee fikiro qalbigiisu urursanaado bal mala wixii uu doonaya kuba fikirayo taasoo xataa اctikaafka umuuraha lainooguba jideeyey waa taasoo waa say dee jamciyaة اqalbi calى اllah oo manaa waa ruuxii inuu waxyaalihii isaga shuqlinayey isagooba sooma yahay oo sharaabkii iyo dacaamkii iyo fuduushoodii waa kaba dheeraaday masjidkii hadduu soo galayna fuduulu nom iyadna way yaraanaysaa de waxaa kaloo iyadana meeshii ictikaafka uu yahay fuduul muxaadasa iyo mukhaaladada fuduusheedii walow dee marka koox koox malaa loo ictikaafaya iyo kolkol siyaalaha de imaka waktiyada dambe imakaa dhici karto inaan jaanibkaasi yaraado oo dee xadiidkii iyo wada joogii iyo dadkii rufaqada ahaa wixii waa wada joogaanuun oo bal marka taa soo kalo dee imakana marka yar daahiro soo korodho imika sunada xagaagii hargeysa ku arkay masaada oo dee la buuxay ictikaafka o dhan yara ictikaafsan laatan jir wax ka yar baa lagu soo ururiyo masaajidka dhexdiisa oo la isugu baxayo oo de taasoo ciyaar taas oo kale bal matalan de lakin de ictikaafkaan leeyahay waxyaalaha uu keenayo waxaa kamida ah waa gaar noqo khalwo isaguna tafakurkan iyo umuuraha ruuxii u kaalmaynayo iyo qalbigiisu inuu xaadir iyo khushuucd iyo khalaask iyo waxyaalahaas de fuduushaas kaba dheeraadahan de ibn qayim baaba ade ictikaafkii rasuulkuna waa lown nooc bu ahaa noocan kalena dee ictikaafkana lown kale iyo nooc kalabuu noqday marka hadduu siyaalaha noqdeen fakana yaklu bigayri xirayn oo markaa khalwada waa taas wey taasaa loo jeclisay fakana waxaa yaklu mid khaali noqda gooni noqda bigayri xiraain kolleyna culimadu tay doortaan halkan waa in lafdiga inta la tadkiiriyo xiraain la tanwiiniyo oo la sarfiyo markaa godkaa lagu magacaabaya xiraa waana dee jabal imika jabalnuur baa la yidhahyo kolley ruuxa mino kusii socdaaba waa la arkaa waa bur aada u dheer dadka qaarna ay iskuba dhiibaan furitaankeeda iyo taas wala wax nusug iyo wax dee cibaado oo ku tacalluqaya aanay jirin bal mathalan haddaba kaas buu rasuulkii ilaahay kuwa khalweynayay wa yataxana marka fakana waxaa yaklu bigayri xiraain yataxanasu fiihi oo maxaa ugu khalweynaya waa yataxanasu waa cibaadaysanayay fiihi fi hada algaari wahuwa taxanuskan waa aan ka fahmayna lafdigan iyo taxanas atacabud cibaadaysi weeye alayaalya marka wahuwa tacabud iyo bay tafsiir u tahay khaasatan masarkiisa de aan lafdigan kaba qaadanayna ay tafsiir uba tahay waxaana ah waa ruwaadii mid kamida ah, ama zuhri ama curwo ayay noqon zuhrina intooda badan baa uba badiya oo lafdigan bu yataxanasna asalka hore dee lafdiga alxinsu waa dembiga yataxanasa horaynu maadadan oo kale usoo aragnay e waxa weeyaan waa isagoo dee xadiid mucaadiya baan kuba soo aragnay waana dhowrka dee ficil oo lamid aan sheegnay ama dee baabka maadada ay wadaagsanayaan macnaa wuxuu dee ka dhex baxayay xisi iyo cibaadadan uu cibaadaysanaya daraaddeed wa huwa atacabud ala markaa darf waxa ay u tahay yataxanasdi yatacabud wahuwa tacabud waa ictiraadun markaa hadalkii caaisha waa soo dhex galay yataxanasu fiihi wuxuu godkaa ku cibaadaysanayay allayaaliya habeeno ulaatir cadadi tira u saaxiiba waa haweeno haween kolko de habeeno tira u saaxiibo kolkol bil gaadhaysay way ka yaraan kartaa bal matalan taas oo kaleo dee riwaayaadka qaar bay kuba timi isagoo bil kuba ictikaafsanaa barhkoodna rabadaan bay ahayd ay dhahaan kollay noocana malaa kolkol waa wax malaa laga soo dhaxlay diimihii horeo dee inay iyagu xataa reerku yaqaaneen kolkol nooc saasibaa jirto dee lama gariibsan arrinkiisaas yataxanau fiiha anla yaaliya ulaati اlcadad ulaati dee kolley waa lafdi jamca ama macna jamci le mufradkiisna mufrad lafdigiisa amale daati noqon waxaana jirta dee kitaabka ama bukhaari oo kale lafdigu halkan ahaa waana kan dee inagu badan kutubta kuma aragno yataxanau fiihi anlayaaliya dawat اcadadi dawat halkaa bedelkeeda waa lafdigii bukhaariyan waa isla macno un qabla an yarjaca intaan usoo laabin ilaa ahli helkiisa oo macnaa mudduu joogayey intaas ayuu dee waxa weye inuu joogayey intaanu ehelkiisii dib ugu soo laabmin wayatazawadu waa ogalistinaafuun maaha qabla an yarjaca kuma cadfana wayatazawadu rasuulka ilaahi uu sahay qaadanayay lidalika waa khalwadayn waa wuxuu u baahan yahay wuxuu cunay wuxuu cababa waa u baahan yahay habeenana meeshii waa joogaya kolkol dee bil baabay gaadi kartaa haddaba arinkaas iyo khalwada markaas waa u sahay qaadanayay uma yarjicu markuu muddo joogo dee sahaydna ay dhammaato soo laamayay ilaa khadiijata khadiijo faytazawadu waa sahay qaadanaya limiliha ah, waa habeenadaa kuwa laba mid ah iyo dehad maalmahoodna way la jiraan uu halkaasuu keligii joogayo dee habal matalan ku cibaadaysanayo cibaadadu maxay ahayd intee taas iyadoo culimadu waa aqwaasha badane lakiin waxaynu iskuba shuqlinayna ma aha waayo waxaan laskuba iman weeye bal matalan haddaba taas ba waxa weeye ayuu ku cibaadaysanaya usaahay qaadanaya limitla waa habeenadaa kuwa laba mid ah ama dee haba noqoto habeenadii habeenadii ku xigay uun ama marka waktiga waktigiisi gaadho haba noqotay halkan siday bacdigood ishaaraan ama ay yar xoogeeyaanbe saasay xaaladiisu ahayd xataa faji'ahu ilaa uu kusoo kediyey oo si faj'o ah lama firaana ugu yimi alxaqu xaqi oo waa waxyiga dee taasi ayaa u yimi fajahu iyo fajahu waa isla wada macnowna waa laba luqoonay kelimadu leedahay ama arinku leeyahay oo ah dee iyadoo faciile iyo facale fajahu iyo fajahu waa manaa fajahu fajahu lxaqu xaqi ilah uu kuba soo kadiyey walxaal huwa rasuulku fii kayri xiraain godka uu kuba jiro fajahu lmalaku malagii baa u yimi kolley fadani maaha litacqiib oo maha de xaqi markuu kusoo kadiyey dabadeed iyadoo la cirbinaysa inuu malagi uba yimi ee waaba tafsir bay tahay fadani waa tafsiriya oo kale calى xaddi qowlihi taعalى fatubuu ilىa baariئikum faqtuluu anfusakum macnaa xaqi u yimi baaba muxuu ahaaba malagan ayaaba xaqi u yimi yahay fajaءahu اmalaku faqaala wuxu uhi malagii waana jibriil malagan u yimiye iqra aqri taas buu ku yihi qaala rasuulka ilaahi ba wuxu uhi salawaat ullahi wasalaamu عalayh ma ana anigu ma ihi mad waa naafiya biqaari'i mid wax aqriya anigu ma aqaanaba qiraa'o oo waa mid ah wax aqriya ma ihi ma axsinu qira'ata qira'aan garanaya iyo waxaqinaan garanaya ma jirto qaala wuxuu yihi rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh faakadanii waa iqabtay oo faqaطanii waa ituujiyey adugu dee meel jasadkiisii kaba mida ah, ayuu si xoogle u maroojiyey oo uba qabtay xataa balaga ilaa uu gaadhay minii aljahdu bal taasaan yar horreysiinayaa oo aljahdu aan faacilkii kaba dhigno oo xataa balaga ilaa uu gaadhay oo markaasi minii aniga xaggay aljahdu jahdigii waa mashaqadii iyo de waa culays weyn iyo mashaqo weyn ugaba yimi qabashadan xoog uu qabtay dee mablagahu iyo gaayatahu waa halkii gaayadiisii uu gaadhay bal oo markaa aan jahdu faacilkii kaba dhigno xatىa balغa mini اjahda waaba sida ii taalaan filayaana yadna waa log eh, craab labaad ay sooba naqliyeen oo markaa laba idhaaho xatىa balغa ilaa u gaadhay alqadu ban qadigii baan kaba dhigaynaa qabashadaa u qabtay wimaroji ama si xoog la ii qabtay oo imaka wuxuu leeyahy nawna qadahu qatahu daqadahu casarahu khanaqahu qamasahu intuba waa macno keliya un bay isla wada mid yihiin alfaadahaasi xatىa balغa qaطigaasi mina xaggayga ilaa uu kaba gaadhay aljahda waa intii karaankayga intii aan qaadi karayey ee gaayadii uu kaba gaadhay haddii la yidhaha jibriilna oo faacilka lagaba dhigo ama malagiina waxay noqonaysaa un dee san uguma yimi may ahayn abuurkiisiyo si loo abuuray may ahayn suuro bashar buu ugu yimi waayo rasuulka ilaahay suuradii ilaahay ku khalqay laba goor buu arkay oo mar markan mar ka dambeysay ay tahay marba dee markii samooyinka la fuushiye ay tahay labadaasuu ku arkay ee waa dee binyadan basharige uguba yimi ayaa dee intii karaamkiisa ahayd ayaa qabashadiisan iyo maroojintaysan ama uu xoog uba qabtay ay ahaydba xataa balaga min ljahd haddaan isaga faacilka kaba dhigna wey waa awjuuxaadi uma arsalanii uu isii daayey markuu isii daayey ayuu faqaala wuxuu hi iqra aqri qaala qultu waxaan yidhi ma ana biqaari'in anigu ma ihi mid wax aqriyaya dee ma aqaanoba weeye qaala faakadanii faqaطanii haniyata xataa balaga mini jada intii oo kale kuma celiya sidibuu uqabtay haddana uma arsalanii waa isii daayey faqaala wuxu uhi iqra aqri faqultu ma ana biqaarin intuba maad waa naafiyo macnuna qira ma garanayo weeye culimada qaar baa dee iyo si ay u yar kala duwaan ayaa taa hore waxay kaba dhigaanba dee iska waxa weeye jahli anu ma aqriayo un in macnuu yahay talabaadna waxa weeyaan oo de yahay ma ana biqaari'in oo de iyadu inkaariya ma aqriyayo tan labaadna de ma ana biqaari'in oo macnuhu de anigu waxaan qariyayaba ma garanayo maxaan aqriyaa macnuhu uu yahay oo kale ama de macna listifaam iyo ay kuba sugan tahay lakin bal sidaasaan iskagaba daysana uno anigu isagu de waana si waaqaca ahayd maxaa laga doonaya muxuu aqriyaya taas rasuulka ilaahay ma ogeyn mana garanahayn taas wuxuu aqriyo fakadanii faqadanii thalithata xataa balaga mini ljahd oo markii saddexaad ayay taasi dhacday uma arsalanii faqaala markii saddexaad markana imaam nawowi raximah llahu tacaala isagoo culimada kasoo naqlinaya wuxuu leeyay bal culimada isagoo qala culama wاlxikmaة fi lqabdi shaqlhu min aliltifaati wاlmubaalagaةu fi amrihi bixdaari qalbi lima yaqulu lahu bul xikmada kuba sugan si ay culimadu yidhaaheen qabdigan iyo qabashadan waa in laga jeediyo inuu wax kaleba qalbigiisa udaymoodo oo waxa weeyaan aadna loogu xeel dheeraado bal qalbigiisa exdaarkiisa iyo keenitaanka iyo wax hagaag ugu soo wada jeesto waxaan loo sheegayo ee lagu odhanayo saddexdan lagu celceliyana waa mubaalaga fi tambih waa baraarujo weeye soo jeedso waa hagaag baa loo soo jeedinaya markaasaa muxuu yidhi hadal dee dhici karta dadku inay uga qaataan waa waxaan imika dee marka waxbaritaanka iyo tarbiyadan iyo lagaba hadlayo taas ay laba sheego o laga dhigo si waxay tarbiyadan cusub tahay ay laba timi fafiiha anahu yanbagii lilmucalimi an yaxtaada fi tanbihi lmutacalimi waamrii biixdaari qalbihi waxaa kuba sugan ba baraarujin laisku baraarujinay inay haboon tahay mucalimka uhaboon tahay ninkii cid waxbarayay ay uhaboon tahay khaasatan dee cid jeedsanayso sida yaryarkii oo kale an yaxtaada an yaxtaada fi tanbihi lmutacalim inuu ixtiyaado xagga mutacalimka baraarujintiisao uu amro ama uu la yimaado wuxuu kusoo jeedinaya qalbigiisii de wuxuu halkiisi waa tamidkii dee ujeedadu inay isagoo jeedaan qalbigu meel kale jiro la sheekaysanaya ana hadalkii iska bilaabin ama wuxuu u sheegayey bal horta uu ixtiyaadoodo baraarujiyey mutacalimkii amri bixdaari qalbi waa maxay imaka dee atarbiya alxadiida dee kaba marka la waxyaalaha ay dee markaa macalimkii ama dee xagga wax dhigitaanka iyo kayfiyadii tadriiska qayb kaba iyo sidii wax loo dhigayay waana tan ay dee aimada horeba aysan weliba iyagoo culimadii hore kaba soo naqlinayaan markii saddexaad baa markaa faqaala wuxuu uhi malagi iqra bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وآيaaدkii ugu horeeyey qرآaaنka ee soo degay اقرأ أقري باسم ربka مستعيiنا xaalatay mid kaashanaya باسم ربka rabbigaa magaciisa oo dee bisinkii laba imanaya ma rabbigaa magaciisii maha xawlkaaga iyo quwadaada kuma aqriyaysid weeye waa ilaahay tacliimkii tafhiimkii iyo baritaankii taas kuma aqri weeye iyo adoo ismigiisa kaashanaya aladi rabbigaasoo khalaqa mafcuulkii khalaqana waa xadfan yahay wax gaara lama magacaabin waa siduu u caam yeelo guud ahaanba waa abuurku isagun keligiile cid kaleo khaaliqi ma jirto wax kastaba abuure weeya khalaqaba haddana waa qeyb kaba mida khalqiyo khalaqa abuuray alinsaana insaanka min calaqin xinjirkaba abuuray waa de adigu intaa dhiigu markaa uu yar guntamo weliba uu qoyan yahay ee wax ku dhegayo taas baa calaq la yidhah hadduu engego xataa lama yidhaaho bayna xinjirtiiyo taas waa inta ay qoyantahe wax kuma dhegayso de waana insaankii nudfadii dabadeed wixii lagaba abuuray iqra aqri warabuka rabbiga istinaaf baan kaba dhigaynaa aqri warabuka rabbiga alakram ka isagu karaamada badanba weeye oo dee takriimkiisa uu ina karaameeyey waaba abuurkin waxaan badan uu inoogu nicmeeyey baritaankan uu ina baray wax oo iyaduna bal iijaadkii dabadeed waxyaalihii lainoogu nicmeeyey wixii uguba weynaa aladi kaasoo callama baray bilqalami waa qalamka iyo in wax laguba qoro waa aayaadkii ugu horreeyey qur-aanka soo degay callama baray alinsaana maa lam yaclam waxaanu garanahayn intaas baa farajaca waa laamay rasuulki ilaahay biha aayaadkaas waa biha aayaadkaa dheh isagoo wad xifdisan ayuu la laamay rasuul llahi salى الlahu عalيه wasalam halkii waa ka tegey markii malagiina kaba tegey uu la laamay aayaadka tarjufu xaal ay gariireyso dhaqdhaqaaqayso bawaadirhu bawaadirtiisa bawaadir waa jamcu baadiratin waxaana yidhahaan waa luqunta iyo garabka intan udhaxaysa ama hilibkaa yara udhaxeeyo marka ruuxu aada u naxsan yahay malaa dhaqdhaqaaqasa waayo laftina waa inoo dambeeya qalbigiisa ama wadnihiisiibaaba isna aada u shaqaynayo aada u garaacayay oo kale ama aada u dhaqdhaqaaqayay dee waana islaazimayaan oo labaduba waa cinda un wax yimi haddaba iyadoo taas aada u cabsanaya rasuulka ilaahay oo hilibkiisaasi uu dhaqdhaqaaqayaba ayaa uu soo noqday xataa dakala ilaa uu soo galay calaa khadiijata khadiijo oo faqaala wuxuu ihi zamilunii zamilunii bal idada idada waa cabsidan iyo rawcan kuba yimi oo malaadee si uu uga tago waxyaalahaasi fazamaluuhu way dadeen xataa dahaba ilaa uu kaba tegay canhu xaggiisa arrawcu waa argagixi iyo fazaci arawc waa marka ra-da la fadxiyo waa alfazac argagax iyo cabsida ay noqotaa haddii aruux la yidhaaho ruux oo ra'da la damiyo qalbiguu noqonaya iyo khaadirka oo dee xadiis baaba ina ruuxa alqudsi nafasa fi ruuci rawci maaha waa fii ruuci qalbigayga wuxuu kusoo riday igu soo ilhaamiye anahu lan tamuuta nafsun xataa tastakmila risqa waajalaha bal markaa aruucna waa alqalb ama khaadirkiiyo taas arawcna waa alfazac iyo argagaxa ra'da xarakadeedaas baa labada macno kala duwaysa haddii meele qaarkood aruuca nafsa ku aragtaan de macnintaa qalbiga ka dheer maahan markaasuu ilaa uu ka tego cabsidii baa ka baday uma qaala likhadiijata ayaa wuxuu ku yihi ay khadiijatu khadiijay ayd waa tii xarfu nida ahayd khadiijay mali waxay i sugnaaday muxuu yahay waxaan dee i helay wuxuu muxuu yahay wa akbaraha walxaal buu saa yidhi mali akbaraha uu warramay alkhabara warkiibu u sheegay oo isagoo warkii uga warramay oo qaala wuxuu yihi rasuulki ilaahay laqad khashitu waan cabsaday calaa nafsii naftaydiibaa waan u baqday oo de waa arrintan aada u culus ee kuba timi oo ama de isagoo intuu waxaan qaadimo kari waayo dhinta xanuunsada dhib kale ay gaadho taasba weeye de maaha siday dee barhkood yidhaaheen shaydaan in waxan inuu yahay iyo waxyaalahaasaan ugaba baqday taas ma laqad khashitu calaa nafsii naftaydii baa waan u cabsaday qaalat waxay tihi markaa khadiija lahu rasuulka ilaahay bay ku tihi khadiijatu kalaa adigu dee asalkeedu xarfu nafyi wazajri buu kuba yimaadaa halkanna waa nafyin wa ibcaad hadalkan uu yihi waan u cabsaday bay fogeynaysaa meesha ka saartaa maya wy waxba taha ka cabsan waxa kugu imanaya maba jiraan weeyaan oo kalaadu waa kelimatu nafyin wa ibcaad waxaanuna wleya halkan macaaniday kuba timaado kalaado ayay tani mid kamida tahay oo kol manaa xaqan way utimaadaa waa sharaxay ugu sugan tahay kolna iyadood manaa xaqan meelo qur-aankana ela waa lagu fasiray kolna ala ayay u timaadaa litambiihun ah oo iyadoo macnaheed leh oo hadalkii laguba bilaabanayo kolna de waa tan asalka abe ah ee zajri ama nafinya bay u timaadaa taas kale <laughs> bal umuuraha la yaab kale iyado kala aayaadkii ku xigee aayaadkan un kuba xigeeyey markii dambey soo degeen kalaadan bay kuba bilaabmeen kala ina insaana la yabqa ayaaba kuba soo xigteen bal mala qur'aankana wuxuu leeyahay aqsaam bay uguba timaadaayo imaam bu halkan kasoo naqlinaya abubakr ibn ambari la yidhaah inuu kitaabu leeyaha alwaqf alibtida bal qaybaheeda iyo meelaheeda iyo waxaas uu kolley caddeeyo kolley dee adigu malaha ibnu hishaamna muqnigiisiiya waa sheegaan dee aimadu kolley way sheegaan kutubu tafsiirna barhkooda yar waasica way sheegaan <laughs> umuuraha soo naqliyaana ma jirana ilaa saddex iyo soddon goor bay ka laati ku timi qur'aanka iyadoo dee macaanida kala duwana waliba saddex iyo soddonkaa goorna waxay ugu horeysaa suuratu maryam waa ujeedada nuska dambe un maryam ee waxa ka hooseeya wixii xagga ka sarey nuska sare kalaa laftigaasi kuma jiro barhkood ay culimadu kaba dhigaan kalaa suuradday kuma sugantahay inay suurad makiya tahay ay dhaahaan oo kaleo bal matalan taase ujeedadu waa intaas meelood ay timi waa qur-aanka niskiisan ama akhirka aan idhaahno ayuun bay ku sugan tahay ee awalka wax kama sugnaan <clears throat> abshir bishaaraysay tidhi waa haweene caaqilo ah oo aad de waxa weeyaan taas ahayd jaahiliyadiina daahira baa lagu magacaabi jire fa wallahi baan ku dhaartee laa yuqzika allahu abada ilaahay kuma fadeexaynayo ilaahay waxay leedahay marka la eego khisaashad kulansatay iyo waxa ilaahay kugu sife ku siiyey ina wax adiga khizi iyo fadeexa iyo ceeb iyo dhibi kugu sugantay ilaahay kugumaba ridayo maxaanay de taa u daliishatay waa umuurahan dee makaarim alakhlaaq ba usuusheeda ah oo ruuxa waxyaalaha laga helay ruux markaa masaaricasu iyo waxun inuu muto waa ka badbaadayaa bay leedahay oo taasoo mala de waa istiqra ahaan iyo siday xaaladu ahayd laa yuqzika allahu abadan marka maxay tihi wallahi baan ku dhaartay inaka adu waxay leedahay waxaan khayr mooyaane maaha shar haka baqanin dhib hakama baqanin ilaahay wuxuu ku siiyey sifaadka caynkaasuu ku siiyey ruuxa sifaadkaa lehna inuu dee si xun ama si xun u dhinto ama si xun iyo dhib kale kuma timaado taas waa ka marka ilah baa ka ilaalinayo kaga badbaadinaye wallahi waan ku dhaartay inaka adigu latasilu raxima qaraabadaad xidhiidhisaa qaraabadaad xidhiidhisaa kollay dee xidhiidhinta qaraabadiyana waa inoo dambeysaa cidda la xidhiidhinayo waxa lagu xidhiidhinaya kollay iska maraatib ba yeelan kol ziyaarad iyo salaamtii baaba xidhiidhin noqon ixsaankii kale dee waxa weya maal lahaa ama wax kale lahaa baaba matalan taas noqon in waxa weya dee kollay maraatib ba yeelane latasilu raxima watasduqu lxadiida warkana waad ku run sheegtaayo runna waad sheegtaa macnaa been ma sheegtayo de waa kii asaadiq oranayo werigii been ma sheegin taas oo iyagu taasay kuba yaqaaneen carab meka ama dee qurayshuha waxay kuba wada yaqaaneen watasiqu lxadiida wataxmil waad qaadaa oo waxaad qaadaa xambaarta alkala athiqal waa waxa culayska leh ayaaba dadka kaba qaadaa oo dee alkalo asalkiisa hore waa dee ahiqal la yidhaha asalkiisa waa taa wahuwa kallun calaa mawlaahu isawa mawlihiisa un wuxuu qabsanayaa jirin wuxuu laba imanayaa jirin oo ciddan mawlihiisa un dulsaar kuba ah ama ku culus marka waxaan halkan ay culimadu leeyihiin alkalle waxaa soo gelaya alinfaaq cala daciif walyatiim walciyaal wagayri dalika dadka aan waxba qabsan karahayn dee bal matalan u baahan cid kaalmaysa kii daciifkaha kii agoonka ahaa kii bal matalan ciyaalkii waxyaalahaas infaqoodii waa soo gelayaayo halkan oo wixii adigu dadka culays ku ahaa ama hiqalkii ayaad xambaartaa od kaba qaadaa wa taksib اlmacduuma halkan taksib iyo tuksibu labadaba culimadu way soo naqliyeen labadan dabdi weliba say badiyaan ay leeyihin waa luqada badan ee fasaaxo badanna waa iyadoo ficilka hulati un laga dhigo kasaba markaas tada way fatxisnaanaysaa taksibu haddii tuksibu la idhaha ficilka agsaba noqonaya bal masalana marka almacduumna waa wixii lala-aba aan taas waan ku fasiraynaay wa taksibu waxaad bixisaa oo dee dadkii kala siinaysa mafcuul labaad baan isagaba qadarayna o dee keyrka iyo dadkii aada siinaysa almacduuma waxaa la la-yahay ee dadka a adiga keyrka aan agtiisa lagaba helahayn adiga un mooye cid kale aan waxa weeyaan agtooda lagaba helahayn ayaa dadkii siinaysaa oo waxa weeyaan dee macduumkii ama ha noqdeen dee waxa weeyaan akhlaaqdii fiic fiicnayd wixii kale bal dee maalkii iyo wixii isaga karamkiisa badan ee dadka kale agtooda lagaba helahay ayaad siinaysaa o taksib lmacduma tuksib lmacdumana isla macno bal taasaan kuma daysana macno kale oo halkan barhkood ay kuma fasireen oo ah iyadoo mafcuul labaad ba inaan u baahan wataksibu waxaad kasbanaysaa almacdum ood shaqaysataa xoogsataa waxaa lala iyo dadka kale agtooda aanay dhibyaraan kuma helin tijaaradoo kale maxduud baad kuma tahay oo waxaas ayaa bal maala aan dadka agtooda aanay waxawy dadka kale ay kaba caajisayaan taxsiilkiisa iyo kasbigiisa ayaad kasbataa waana waay leeyihin carabi waaba waay isku ammaani jirtay taas lakin nawi ba wuxuu leeyahy raximah llahu tacaala taasi waa qowl daciifu noqonayaayo de rasuulka ilaahay iyadoo dee umuurahan waaweyn ee dadkii u gudbayay akhlaaqda fiican kuma ammaanaysa taasoo kale ammaan weyn oo saasoo kusugan maba jirto bal macnaha horaan ku dayna wataqri waxaad sooriyeysaa adayfa martida qara yaqri qiran kolkol dee waa masderkii qarauna masderka waa u yimaada kolkolna waxaan la isku sooriyeynayo naftiisa alqira la yidhaha cuntada nafteedana qira waa la yidhaha sooriyada nafteedii macnaa martidina waad marti gelisaa kama seexatid weeye ee waad marti gelisaaba watuciinu waad kaalmeyneysaayo iyadana waad kaalmaysaa inaka latasilu raxima watuciinu calaa nawaaib اlxaqi oo waxyaalaha dadka kuba yimaada ee xawaadista ah taasna waad ka caawisaa ood ka kaalmaysaa oo nawaaئb waa jamcu naaibatin naaibana maxay tahay alxaadiثa ama annaazila waa wixii dadka kusoo dariyey ama dhacdada kuba timi waxay leeyihin alxaqna halkan waxaa looguma idaafeeyey dee naaibada ama xaadisadaasna kol dee khayr iyo dariiq khayr bay ugu timaadaa kolna dariiq shar iyo ayay kaga timaadaaba naaibadaasi oo bal masalan hadda wixii xaq ah ama dadka kuba yimaada ee dee iyagii kuba yimaadee daariana waad ka kaalmaysaad kaba caawisaan xaafid ibn xajar baana macnuhuna waxa weeyaan naaibadiiba qad tusiibu insaana fi sabiil aq wahar qad tusiibu fi sabiil bail washar sanbay deeta tan u tidhi oo ujeedadu xawaadisan dadka helaysa ama dariiq xaq iyo taa kuma helaysa wax sharciya dee dhib uu doontiya waxyaalaha aan ahayn mala ayaad kaba caawisaa laakiin xaafid ibn xajar ba wuxuu yidhaha kelimadan marka la eego waa kelima jaamica liafraadi ma taqadama walima lam yataqadam way ka wada wa waasaxsantahay kuwa hore oo dee matalan marka la eego taxmilu lkalla iyo taksib lmacduum way soo gelaysaayo way shamlinaysaa waxyaalaha kale aan la sheegin iyadana la iskaba caawiyo dadkii kaba kaalmeynayena way caam yeelaysaayo waa kelima adigu jaamicaan intaasay tila ujeedadu ruux khisaasha iyo akhlaaqda fiican iyo waxyaalaha ilaahay siiyey ilaahay ma hoojinayo ma fadaxaynayo taas bay tidhi oo umuurahan ay u daliishatayba uu sameeyey ficilkiisa fiican iyo akhlaaqda fiican ee usushi makaarimtaba ah ayaa inaan ilaahay khizi laba kulminayn intii kumaydayna fandalaqad bihi way la tagtay khadiijatu khadiija dee kollayna waxyaalaha horey ka dareemaysay way jirto filanaysayba oo de xataa mararkaa hore intaanu guursanba iyada ay dee tijaaradeeda u kaxeeyey wixii loogaba waramayo umuuro iyo waxyaalahaasna dee kolley akhbaartaasna waabay iska jirtee fandalaqad bi khadiijatu khadiija la tagtay oo rasuulka ilaahay bay kaxaysay isagii bay israaceen xataa atat bi ilaahay walaa timi waraqata bna nawfal bni asad bni cabdilcusa waa ninka waraqatu bnu nawfal ibni asad wa huwa isagu ibnu cami khadiijata waa khadiijo in adeerkeed akhi abiha aabaheedba walaalkeed ahaayo e, isagu waa kan oo waraqat bn ofr ibnu asad weeye iyadna waa khadiijatu bintu khuwaylid ibni asad weeyaan oo asadka isugu imanayaan nofar iyo khuwaylid walaalay ahaayeen bal markaa waaba in adeerkeed wa kaana wuxaa imra-an shaksi tanasara nasraaniyoobay fi ljaahiliyati waqtigii jaahiliyada ayuu diinta nasaaro galay isaga iyo kollay nin kaleo zayd ibnu camr ibnu nufayl la odhanayay oo waxa weeyaan cumar بن الkخhaطاab iyo de bal mثala qoyskooda ahaa ayaa waxa weeyaan israacay oo iyagoo markay awsaantan iyo asnaamta cibaadadeeda naceen de markay halkaa tegeen isagu malaa intuu laba kulmay dadkii axbaartii nasaare ama dee roobaantii nasaare barhkooda oo weliba mala xaaladoodii hore kuba sugan ayuu isagu nasraaniyoobay ama isaga zayd waa soo noqday oo malaa nin dee yahuuda ayuu laba kulmayo markuu u bandhig u inaan galaan doonaya bal wax igaba ayuu yihi ma gelisid inaad qaybtaada adhada ilaahay aad kama qaato qaybtaada ka qaato adhadu waa waxaan kama ordaya buuhi walaa mid nasaareenna inaad lacnada qayb kama noqoto iyadana waxa weeyaan ma gelaysid buui oo tiina waan kama ordaya oo iska soo noqday lakiin ninkaasaa u tilmaamo o waxaa jira diinta xaqa ee jirta waaba dee diintii nebi ibraahim oo isaga yahuud iyo nasraani midna ma ahayn oo de isagu markaa meelahaasu waxa weya kolkol kacbadiyaa iman jiray waxana waa kaba tegay waana rumaysta qiyaamaya rasuulka ilaahina waa arkay isaga de lakin isaga qabla bicuu dhinto bal de xadiid baa kuwa yimid lasoo saarayo isagoo ummatan waxda ah oo bal matalan taa lasoo saarayo oo markaas uu odhan jiray wax diintii nebi ibraahim haysta anigu baaba jiraya buu odhan jiray marka kaasna waa zayd isaga uu nasraaniyoobay wa kaana waxaa yaktubu mid qora alkitaaba kitaabka waa kitaabada weeye imaka alcarabiya carabiga ah ayuu qori jiro wuxuu yaqaanay kitaabad iyadoo dadka ay aada ugu yaraynba qoraalka carabiduu yaqaanay wayaktubu waanu qoreeyey min alinjiili injiil bilcarabiyati luqadan carbeed ama xuruufta carbeed wuxuu kaga qorayay maasha allah wixii ilaahay doonaan yaktuba inuu qoro bacna aad buu umakansaday oo injiilna hagaag buu u yaqaanay kitaabadii carbeedna ma yaqaanay wixii uu doonay injiileed ayuu carabidan u bedelayuu kuba qorayey bal taasi waa ta inoo taala kallay bukhaari oo kale dee mukhtasaraadkana waata kuba sugan وkاna ykتب الkitaaب العbrاniya lafdigaasaa dhacday kitaabka cibraaniga labadaba waa iska صaxiixoon manaa taa cibraanigana waa yaqaanay tan kalena waa yaqaanay carabida marka halkan ba yidhi waykتub min الإنjil bاcibraaniyati bay ahayd oo cibraanigana waa ku qoraya carabidana waa ku qoraya labadaba waa yaqaano makasaday un noqonaysaa wa kaana waxaa sheekan oday kabiiran weyn oo qad camiya markaa waa indhabeelay nin da-ayuu ahaa waa indhabeelay faqaalad low khadiijatu khadiija waxay ku tidhi ay cami adeerkayow ismac maqal min ibni akhika ninkan walaalkaa inankiisa dee waana xurma ahaan bay taa u lahayd rasuulka ilaahina aada buu gaba weynaa oo walaalkaa inankiisa wax kaba maqal ay cami bay halkan tidhi marka dhaweydna waxay nooguba sugnayd inay dee ilmadeer rumaba yihiin waxaana inoo dambaysa xadiidka duruqdiisa waxa wey ibnu cami ahaan iyadoo tidhi oo dee iyo cami ay tidhi kolley nawowi raximah llahu tacaala halkan wuxuu leeyahay un ususha labaduba haba dhaceen ibnu cam iyo cam eh labaduba waa saxiixo marka ibnu cam la yidhahdo de waa ibnu camiha xaqiiqatan taas kale markan cami la yidhaahna dee waa kaba weynaayo markaa ixtiraam ahaan ayay taa u tidhi caadadii carabeed ba waxay ahayd marka khitaabkooda inaguba watan dee ruuxa ka weyn adeerba la yidhaaho adabtii khiaabkooda wuxuu aa ka yari inuu ka weyn iyo cami kulaba hadli jiray اxtiraam ahaan iyo bal rafca limartabati saas buna u yihi walaxaf ibn xajar dee uu yar dooranayo in tan hore wahm lagaba dhigo ibna cami un laguma daayo lakiin haddana cayni ba isaguna qowlka nawi oo kale iyo yihaah waa intaasoo labada isagao xaf ibn xajar wuxuu leyahy waa waaqaco keliya riwaayo keliyuu leeyahay mar keliya hadashee maha labadii goorba inay hadashay marka waa mid un ayuu leeyahay lakiin barhkoodna dee labada sibood ba ay utidina waa kan hadalka nawi ayin calى kuli xaal waa xidka macrufi qaala waraqat bn nofl ba wuxuu yihi ya bna akhi walaalkay inankiisiiyow maada tara maxaad arkaysaa faakbarahu rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilahi baa u waramay khabara ma ra wixii u arkay warkiisiibuu u sheegay faqaala lahu waraqatu waraqa wuxuu yihi haada kan waa kan kuu yimi waa malage annaamuusu waa khayr wadihi waxay dhahaan annaamuus waa saaxibu sir اkhayr markay khayr noqoto iyo waxa fiican ka dee haya ruuxa jaanibkaas baa anaamus la yidhaha jaasuuskii ayuu waxa weeyaan cagsigiisa iyobay idhaahaan oh, saaxibu siri lkhayrna waa naamuus oo kale jaajuusna saaxibu siri shar oo luqadu soo nala la yidhaha namastu sira anmishu macnaa katamtu sirtii waan qariyey ayaa namastu anmishu oo kale taasba la yidhaha haddii namastu rajula ama naamastu la yidhahna saarartu waan la xashaashaqay oo hadal baan dhegta u saaro hoos ahaan ayaan ula sheekaystay oo laba hadlay bal jibriil weeye oo isagaa naamus la odhanayay marka wuxu hada naamus aladi kaasoo unzila calaa muusa nebi muuse laguma soo dejiyey salى الlahu عalيه wasalam e kolley wuxuu isaga gaar ahaan u magacaabayna waaba dee axkaamta inteeda badan dee tawraadu baabay hayd injiili waxyaalana waabay nasakday waxyaalana way sugtayba de kolley nebi muusena shuhradiisiibaa taas ayd adigu waa naamuuskii lagu soo dejiyay nebi muuse markaas muxuu ihi yaa laytanii fiiha jadaca yaa laytanii akunu xayan xiina yukrijuka qowmuka yada halkan kolley barhkooda waxay kaba dhigaan inay munaadaheedi xadfan yahay oo de kolley meelo kale oo laba midona waa siday kaba dhigaan waanay dhacdaa kolkol luqada iyadoo yaadi ay joogto munaadiin xadfan yahay o ya qawmi laytanii fiha jadacane lakin ibnu malik oo kale waa imaamkan macruufka ee naxwada leh kitaab buu leeyahay dee shawaahid tawdiix oo in kolley waa la madbiciyay alxamdulilah imaka in kolleyna wakti bukhaari la aqriyayey aadna loo dabdinayay nuskadii dee shahiirkayd ee yununiye male aada u dabdisnayd ayuu isagu dee majliskuu fadhiyey ges waa dadkii dhegaysanaya walow sheeka aqriyaya ka da-weynaa in badan buu ahaa ges kalena dee mufiid buu ahaayo wixii ishkaalaad ah ee xagga luqo iyo naxwe ku tacalluqsan ayuu ka hadlayay meelihiisii taas gaar ahaan baa la madbaceeyo mujalad yaroo iska ladiifa ayaa laguma madbaceeyo halkana waa yar dheereeya hadalka waaya nuskada waan haystaa waana yar dheereeya lakin wuxuu doortaa halkan oo kale yaadu inaan isaa ahayn dee shawaahida kale waan soo qaad qaatay halkan litambihun inay tahay oo yaadani inaanay wax u xadfani jirin waayo wax daliiloo taa keenaya ma jirto inay litambihun tahay alaadi un lay mid noqone inta kalun baan markaa laqbaysanayna laytanii fiiha jadacan iyadana laba dabdi baa jira jadacan bukhaari iyo muslimba waa riwaayadooda aada u mashhuurka ah jadacun oo bukhaarina nin asiil la yidhah bay riwaayadiisa dhacday muslimna ibnu mahan riwaayadiisay dhacday jadacun in la yidhaaho haddaan idhaahno yaa laytanii fiiha jadacun aad bay icraab ahaan u waadix tahay yaadii litambiih baan ka dhignay waa laytaniida de waa tii akhawaadkii ina ahayd ya-du ismigii bay noqon jadacunna khabarkii unbuu noqon oo wuxuu noqon laytanii waa dee shalaitadiise fiiha waa waqtiyada ama ayaamaha nubuwada jadacun ma noqdo allama noqdo ruux shaab ah qawiya xoog leh san dee waqi qaatan kugu nusreeyo ama jadacan marka la yidhaaho halkan balkay doortaan barhkood kaanay qadaraan yaa laytani akunu fiiha jadacan oo kaana xad maxduufan khabarkeed lagaba dhigo waana kolley madhab kufiya ama say nawowiye halkan dooranayaan waana sa uu doortay ibnu malik halkaas oo kale ina jadacan aan xaalayno oo markaa fiihaana khabarkii aan ka dhigno nayada litambiih baan kaba dhignay laytani manaa shalaytaday ama alamaan noqdo fiiha ay fi ayaami nubuwa maan ahaado oon joogo waktigaa lagu soo dirayo jadacan xaalan ahay mid shaama oo qawi oo ujeedadu jadacna bal matalan idahoo kale waa kaa sanad kaa laba jirsanaya sanad adigu dee intaani gaadhinba malaa jadacu ku yimaadaa dee waatan oo kuwa ka qaarkoodna de waaba de intaa kaba badan geel oo kale waa neef shan jirsaday buu jada matan jadacu noqdaa shan jirsado waatan asnaanta asnaanta sekada ay kaamid tahay bal xayawaanka adigu waa waktigaa markaa u dhalinyarada ma yahay quwadiisi haatan ay de hagaag u muuqanaysa ayay tahay macnuhuna waa anigoo shaaba ah oo qawiya ah oo wax tari kara in waa odaygaa imika indhabeele ma noqdo yaa laytani akuna maan ahaado noqdo xayan ku nool allamaan gaadho oon ahaado ku nool xiina waktiga yukrijuka ku saari qowmka nin kutubtii hore yaqaane weeye rasuulka ilaahna waa xaqiiqsaday waa nooc rumayneed kale riwaayaad kala duwan oo deer iimaankiisa tilmaamaya way jiraan walow dee riwaayo inuu bilaal oo la cadaabayo soo mari jiray taasi kollay riwaayo xataa ibnu qayim iyobaha yar xoogeeyada lakin waa riwaayo daciif waktiga ma soo gaadhin xadiidka lafdiga bukhaari baabay kusugnayd inaga halkan inooguma sugnaan uma lam yanshab waraqatu an twufiya taas baa lafdiga bukhaari kuma sugnayd ma noqdo mid nool xiina yukrijuka qowmka qowmkaagu markay kusoo saarayaan ay ku saari doonaan qaala rasuul الlahi salى الlahu alay waslam rasuulka ilaahi ba wuxuu yihi isagoo qariibsaday dee aad bay u jeclaayeen maxamed amin ba waktigaasba dhammaanba waanigi de ml qisadina aan garanayna markii kacbada ay dhagaxii xajaruasadka cidda dhigaysa iskoo qabsadeen inay isaga ku wada raalli noqdeen marka awa mukrijiyahum kuwa ay soo saaraya ma yihin kolley ya-dii matala laba ya-ood baa meed israacay oo waxa weeyaan imaka halkan asalkuna mukhrijuuna bay ahayd oo waxa weeyaan mukhrijuun ya-dii jamaca iyo ya-dii damiirka mutakalimka ahayd oo la iskuba idqaame kuwa ay saaraya ma yihin adigo waxba ma tacliilkeeda ma guda gelaye aw mukhrijiya hum kuwa isaaraya miyayid aw hum iyagu kolley mubtadi kaasoo muakharu noqon mkrijiya kuwa ibixinaya miyayiin oo miya isaari doonaan tolkay ayaa iga saari doona maka qaala wuxuu yihi markaa waraqatu nacamha way ku saari doonaan lam yati lama iman rajulu nin qad waa asalhaba waa dee weligiiba mamay dhicinba bima jita bihi lamu iman waxaad laba timi ilaa uu dhacdo inuu nin la yimaado waxaad la timi oo rasuul lasoo diray uu noqdo qoom loo soo diray cuudiya waa lala ciloobayey taasna waxay keenaysaa in beledkiisi lagaba saaro wain yudrikni hadduu isoo gaadho yowmuka maalintaada waa maalintaa lagu soo diri doono ee dee hagaag lagu amri doono dadka inaad dacwada gaadhsiiso maalintaas hadday soo gaadho adoo nool ay timaado ansurka waan kuu hiilin nasran hiilin muazanan ay qawiyan baaliqan weeye xoog le xoog yeelay weeyaanoo xoog ah ayaan ku hiilin doonaa xadiidka waxay la tahay laqbadii alfaadaan kuba raadimay macnihiisna waa inoo cadiya xadiidkaa garanaysaan duruqdiisu ma nimanka israacin doonaa kolley caawa ee isaga bal waan isku day inan dhameeyo markaa haddaba baabke waxadahani waayo hadal kii hore hordhacina waxbuu iga yar qaatay iyo kujoogsigan waxadahani moxamed ibn raaficin qala xadathana cabdالrazaq qala akhbarana macmaru qala qala zuhriyu macmar baa yihi zuhri ba wuxuu yihi وأخbaranii curwaة عan caiشhaةa wowdana horeynu usoo yar maray axaadiis kaleo ku yar cadfanayd inay jirto ka horeysay taas ay tilmaamayso sababta wowdan keenaysa waa أخbaranii marar kaleynu soo aragnay أنaha qaalat caiشha waxay tihi أول ma budiأ bه رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم من الوحي wasaaqa waa kaxeeyey adeeg waxaad eegtaa zuri intaynu wadano asxaabtiisun baa isbedbedeleysa markii hore yunus اlayri buu ahaa ninka xadiidka warinaye ibnu shaab kaba wariyey imikana yaa soo yimi macmar ibnu rashid baa yimi marka wasaqa waxay noqonaysaa marka alxadiiث macmar waa kaxeeyeyne isagii xadiidka bimili xadiiثi yunus xadiidkii yunus ee ibnu shaab kaba wariyeyna sheek kale ka wada warinayan kii oo kale mid laba mid ah غayra anahu qaala wuxu h intay ku kala dunaayeen buu sheegaya fawاllahi laa yuxzinuka allahu abada halkii laa yakzika ama yuxzika taas yuxzika ayaa halkan yuxzinuka ama yaxzinuka labadaba iyadoo tani way qabanaysaay ayuunbaa timo macnaa ilaahay dee kuma murugo gelinayo oo ku markaa kaama dhigayo mid murugood oo macnaa kuguma ridayo wax keena inaad murugooto laa yuxzinuka allahu abada wa qaala waxaanu yihi qaalat khadiijatu ay ibna cam halkii ay camni ka ahayd ayaa halkan maxaa dhacay waana si xaqiiqad ahayd tani ay ibna cam yabna cami wey in adeerkayow ismac min ibni akhika وxadثnي cabdالملك بن شhعيب بن layث qال xadثnي abي عan jدي awowina waa layث بن سعد qال xadثnي cqayl بن khاldin imakan eeg macmar dab cqayl baa yimi cqaylna waa asxaabtii zuhriye waaweynaa magaciisna waa san msqrka cqayl qaal بن شihaab marka cqayl ba wuxu hi iبن شihaab wuxuu yihi samictu curwaة بن الزbayr yqul qaalat caaشhaة زوج النabiyi slى الlaهu عalيه وasلم intii xadiidkii hore aan la socon markaa riwaayada farajaca ilىa khadiijata yarjufu halkii bawaadiru halkii aynu soo maray yarjufu fuaadu waana islaazimayaan oo dee waa cabsi un waxaa keenay aada u cabsaday ayaa keenaya un labadabe waqtasala xadiida xadiidkiibuu dabagalay raad guruu raacraacay o de bimili xadiidi yunusa wa macmarin xadiidkii yunus iyo macmar oo kale lakin walam yadkur muu sheegin awala xadiiثihima oo maxay min qowlihi awalu ma budiya bihi rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm naxwi aru'ya saadiqa intaa muu sheegin wataabaca yunusa yunusna waa ku raacay waa yunuskii hore calى qowlihi fawallahi laa yukzika lahu abada halkii macmar laa yaxzinuka yuxzinuka ay ka ma yaxzinukaba in ayaa laa yukzika lahu abada ti yunus buu halkaa kuba raacay wadakara qowla khadiijata ka dambana muxuu kuba raacay qowlkii khadiija ay ibnacam taas ismac mina min alkhayr halkaa ay cami yunus kaba ahaa riwaayada isaguna macmur butan kuba waafaqsanaa waxadasani abuطaahiri waa xadiid kalan markaa maka bilownay kaasi halkaasu inagaga hadhay qala akbarana بن wهbi qala xadaثanii yunus qala بن شihaabi akbaranii abu salamة بn cabdالرaحman ayaa i waramay iبnu shihaab waa halkii un lakin dee صaxaabigiina waa isbedelaya un xadiidkuna waa waxyigii iyo fadradiisii ana jaabir bn cabdالlahi الأnصariya wakana wuxuu ah min aصxaabi rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam kana wuxua yuxadiثu mid warama oo qaala wuxuu yihi qala rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilahi baa yihi de marka waxaan tana kuba xambaaray inuu rasuulka ilahi kaba maqlay ama saxaabi kaleu kaba maqlo waayo dee waktigan uu rasuulka ilaahay matalan horta isna ma soo gaadhin qisade lakin de ama mar dambe u rasuulka ilahi arrinka kaba warramayo buu maqlay walxaal wa yuxadiثu can fatrati waxyi isagoo rasuulka ilahi kaba warramaya waxyiga kala go-iisi oo markaa hore aayaadkaa hore soo degeen iqra ayaa dee bal waa kan culays weyna rasuulka ilaahi kuba yimi haddana si waxyigiina ugu xiisooda arrintiina uu qabatimaa muddo waxyi uu kala go-ay ee barhkood baaba muddo dheer gaadhsiiyo saddex sannadood iyo laakiin kolley ayaamun bay ahayd oo marsaas muddadaa dheer may ahayn aqwaal dhowroo kalena way jirtaa inta aad ugaba yaryare yuxadii qaala fi xadiidi rasuulka ilahi haddaba xadiidkiisa wuxuu ku yihi fabayna waqti ana anigu amshi aan socdo samictu waxaan maqlay sawtan dhawaaq baan min asamaai samada kaba maqlay farafactu ra'sii madaxaygii baan sare u qaaday faida lmalaku wuxuu baaban arkay malagii aladii malagaasoo jaaanii ii yimi bixiraain xere igu yimi ayuun baaban arkay jaalisan xaariya isagoo fadhiya calaa kursiyi bayna samaai walardi kursi samada iyo dhulka dhulka udhexeeya isagoo halkaa ku fadhiya waana dhawaaqiisuu maqlay ayuun baaban arkay qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilahi ba wuxuu yihi fajuistu minhu waa lay argagax geliyey cabsi baa layguma riday faraqan waa cabsi juudna waa rucibtu un marka way iskuba dhow yihin faraquna ra-du marka lakala fadxiyo de waa cabsi bay noqonaysaa walow dee faraqu subxina aan lahayn waa faraqu subxi bay laba midtahay taasi lakin dee kelimad ay u idaafaysan farajactu waan laabmay faqultu waxaan intan dib u laabmay oon gurigii dib ugu cararay zamiluni zamiluni idada idada fadasaruni dhar bay igu dadeen faanzla allahu tabaaraka watacaala lagama hadhin waxyigii baa yimi oo malagii baa u yimi o wuxuu ilaahay igu soo dejiyey يا أيها المدثر قم فأنdir وربka فكبر وثياaبka فضhر ورجس فهjر kole ayaadka kutub tafsir baa ulaabmaysan weliba kooda waasicna aad bay isaga sificanaysa qurdubi amtaashi ya ayuha almudathir almudathir iyo almuzamir iyo almutalafif iyo waa iska wada macnoon oo waa kan dee isdadaya waa kan lahaa dhar iguma dada isduduubaya oo kale dharka isku dadayo qumka oo faandir udig de cidda aan di imaan laba iman cadaab ugaba dig way rabaka rabbigaana fakabir weyne oo rabbigaana ecadimhu wanazihwe rabbigaana weyne wahiyaabaka fadahir dharkaagana dahir oo dee nijaasiya anaasiya waxyaalahaasba kaba dahir see laguna fasir kutubu tafsiir oo kale hiyaabaka fadahir manaa faqasir oo dee kuraamaha iyo waxaweya kama sarraysiiyo ama yaanay dhaafin oo kale waayo haddii maradu dheeraato isbaalka iyo waxyaalahaasi nijaasiya waxyaalahaas abay qaadan karta bal taas iyo dee waxyaalo kalena siyaabka barhkood kuma fasira naftii inay tahay oo akhlaaqdii xumayd iyo waxyaalaha kaba ah. dayn adigoo umuuro kutub tafsiir a kaba helaysaan warujza rujsiga waa awsaartiisa ada xadiidka inooguma iman kollay dee qurada caamadoodna ama mucdamkoodna warujza bay aqriyeen ra-da oo la kasriyo lakiin waa qira'adii kitaabka inaguba qira'ada naqaane waa xafsa qira'adiisii warujza weeye qurada waxay u badan yihiin arijza iyadoo la idhaha asalkoode arijzina shayga nijaasa iyo cadaabkiiyabuu unoqdaa imaka halkan tafsiirka waa inoo imanaya dee sababtii cadaabka ama sababtii waxyaalahaasi kuma imanayeen warujsa waa wixii asnaamtii fahjurka hijrood oo ka dheero oo kaba tag wahiya awsaano waa tafsiirkii oo la arka abusalama tafsiirkii qaala wuxuu yihi markaa raawiya xadiidku jaabir baa warinaya uma tataabaca alwaxy rasuulka ilaahay dee isagoo markaa dabadeed waxyigii baa iska daba yimi oo batay markaa faxamiya alwaxy wa tataabaca si lafdiba aha waa batay وxdثnي cبدالملك بن شعيب بن lyث qال xdثnي أbي عن جدي qال xdثnي عqyل بن khالد عن بن شهاaب qال أنه qال سمعت أbا سلمة بن عبدالرحمن بن عوف weyna يقول أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يقول xaal ku qowlaya رasuulka ilahi buu kaba mقلay ثuma ftr الوحي rasuulka ilahi baa mar dambe kaba waramaya arrinkan inay jaabir waa nin ansaaro reer madinae waxyigiibaa go-ay oo kala joogsaday canii fatratan waa fatro muddu iga joogsaday fa bayna waqti ana anigu abshe aan socdo oo iska socdo qaari xiro ma joogo markaas de magaaladiiba ayaa markaasuu maqlay sawdkaa uma dakara waa dee samictu sawtan min asama baa inoo horeysay intii dambe soo kaxeeyo uma dakara wuxuu sheegay mila xadiidi yunusa xadiidkii yunus wax laba mid ah ee imika waxa weeyaan aan imika kaba soo baxnay غayr lakin anahu qaala wuxuu ihi fajuistu minhu faraqan xataa hawaytu ila ard intaasuma dee ka horaba way nooguma jirtay fajuistu minhu faraqan way nooguma jirtay farajacti xataa hawaytu ilaan dhacay waye ilى اlard naxlimtii ayaaban dee hawaytu manaa miltu ilى اlardi wayo saqatu dhulkii baaban kuba dhacay oo hawaytuna markaa wowdu way fadxisan tahay hawa ilى اlardi oo kale manaa saqada weeye haddii hawiya la idhaah hawiya iyo hawa taasi jacayl bay noqotaa waana tan masderkeedu dee eh, hawan uu kuba yimaado oo wixii la doonaya ama la jeceliyo taasi iyo hawan eh, lakiin hawa iyo hawi oo kale waa dhacay manaa saqada ama waa hoobta iyo taas iyo nazale iyo qaala wuxu uhi waqaala abu salamata abu salama wuxu uhi markii hore inay waati aan ihi wahiya lawtaan tafsirka abu salama ale halkan baan kaga qaadanaynay warijso ama arujso mid kastaba alawthan awthaanta weeye oo waxaan leeya kaba dheero qaala wuxuu yihi markaa raawiga xadiiska waaba jaabir uma xamiya waxyu bacdu waxyigiibaa batay xamiya waa isla macno un tataabacadan buu la mid yahay waaba manaa xamiya kasra weeye nuzuulu wasdaada oo nuzuulkiisiibaa batay oo waa kulaaday haddii la yidhaha xamiyat shamsi iyo wixii waa dee kulaylkeedii baa batay ama aad bay ukulaatay weeye macnaa waxyigii waa ziyaaday uu batay bacdu inti intaa kadambayse oo tataabaca israacraac iska daba yimi وxdثnي محمد بن رافع قال xdثnا عبدالرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الاسناد نحو حديث يونس وقال فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر إلى qولي والرجس فاhjر المدثر وqبل أن تفرض الصلاة intaan saلاada la fard yeelin bay ahayd وثياabka فdahirna kollay macaanideeda waa taan barhkood soo sheegnay kol wixii ziyaada aan kutub tafsira ula lamaysaan وهiy الأwثان marka waa rudsigiiba ama ridsigiiba awsaanta wa qaala fajuistu minhu intaas kama qaala cuqaylu sidii cuqayl yidhi ee fahaweytu dan markaas iyobaan eh, la socono taa horeba fajuistu minhu fajuistu minhu faraqan eh, lakin intan baa ziyaado ahayd oo intii sidii cuqayl yidhi un isna riwaayadani ahayd cuqaylna riwaayada dambay tiisu ahayde eh, si mahaweytu ay laba socotay وxdثna زهير بن حرب qال xdثna الوليد بن مسلم qال xdثna الأوساعي qال سمعت waxaan mqلay يحيى waa أنصاrي يقول isagoo يحيى الأنصاري ليحيى بن سعيد الأنصاري سألت abا سلمةa abا سلمan weydiiyey أي القرآن قرآaنka kee kamida ma kiiba أنزila lasoo dejiyey qبل قرآaنka aaيaadkee ama suuradee baa loogu soo hordejiyey qاaل wuxuu yihi marka abو سلمة odhanaya يا أيuهa المدثر يا أيuهa المدثر bu ihi faqultu waxa hi aw iqra amase iqra o abu salama ale waa ya ayuha lmudathir deetu ninkuu yihi maya amala dee ama iqra usoo horeyso faqaala wuxuu yihi marka abu salama sa'altu jaabira bna cabdillaahi ayu lqur'aani unzila qablo qaala ya ayuha lmudathiru faqultu waxaa yihi abu salama ale isna su-aashaadoo kalan weydiiyo aw iqra qaala jaabirun uxadiثukum ma xadaثana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam adigu se qur'aanka waxa ugu soo hordegay un waa iqra sa nimakaba yaahir mdatirna de waa tan imika aman soo marray oo xadiidka jaabir warinaya waa kan un aan soo haynay bacda fatrat اwaxyi ayaa ya ayuha mudathir ugu horeysay ama qabla dalik awaliyada mutlaqadii iqra weeye bal de xadiidkiisaabay taasi kuma sugnaydba malagii hore ugu yimi iqra kuma soo dejiyo marka dambe arkay kaba cabsaday oo rasuulka ilaahay markaa dabadeedna tanaa soo degtee waa bacda fatrat اwaxyi ama haddii kale de iyada taa horun baa soo horeysay marka wuxuu yihi jaabir uxadiثukum ma xadaثana rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslم qaala jaawartu bxraain waxaan ku ictikaafay jaawartu waa tan xataa ictikaafka naftiisa loo isticmaala waxaan la jaaray macnaha ku ictikaafay bxraain oon halkaa ku nagaa shahran bil waana taani de waa bil waa malaamintii ugu badnayd rasuulka ilaahi de markaa khalwadiisii falama qadaytu jiwaari markaan jiwaarkaygii dhamaystay ayaa nazaltu soo dhaadhacay fastabdantu badna alwaadi na dakaltu wey waan galay dooxii baan kusoo dhaadhacay de markuu buurti kaba yime dooxii ayaan dhexdiisii soo galayba fanuditu waa lay dhawaaqay fanadartu waan eegay amaami wakhalfi xaggayga hore iyo xaggayga dambe wa can yamiini wacan shimaali xaggayga midig iyo xaggayga bidixo falam ara axada cidban baan arag waana loo dhawaaqay rasuulka ilahi magaciisa waa loogu dhawaaqaya uma nuditu waa lay dhawaaqay fanadartu waan eegay hareerihii baan eegay de waa intuu eegayey xaggii hore xaggii dambe dhinacyadii falam ara axadan cidna maan arag uma nuuditu waa lay dhawaaqay farafactu raasi xaggii samada ayun baan eegayo faidaa waaba huwa isagii eg waa hore u arkay ma hadda imika inay u cusub tahay waa malagii uu hore ugu arkay xero ugu yimi cala alcarsh waa sariir waa kursi waa tii laftigaa hore baan kuwa soo maray sariirta cashigna waa sariirta la idhaha ama sariirulmelikba waa kursi korkii ama sariir korkeedu kuma sugan yahay waa kursi korkii filhawaayi hawadaa dhexe uu kuma sugan yahay halkaas yani wuxuu ujeedaa jibriil alayhi الsalaam horaan u arkay de faakhadatnii waxay qabatay rajfatun waa rajfo waa dee korbaday qarqaday oo wada gariirayba waa gariir iyo rajfo iyo matarjufuraja shadiidatun adag faataytu khadiijata khadiijaan u imi faqultu dathirunii fadaharunii way idadeen fasabuu calaya ma bal si argagaxan iyo cabsadan ugaba tagtay biyo iguma shubeen faanzla allahu caza wajala ya ayuha lmudairu qum faandir rabaka fakabir wahiyaabaka fadahir lakin waxa le bacda fatrat lwaxyi xadiidkii horaba inooguma sugnaa xadaثna mحamed بن msنى qal xadaثna cثman بن cmr qal aخbarana عaliي بن mbaraki kole wakti ma haya raggan cusubna an yaحya بn abi kaثيiri bhada isnaadi waqaala bal suurtagal de labadan imika aynaan hore usii arkayna casharka kale inaan ku yar bilowno qaala faida huwa jalis calى carشhin waaba malagii aan hore u arkay jalisun inuu fadhiyo waayo ina riwaayadii hore bu hi faida اmalk اladي jaءanii bxra waa xadiidkii jaabir bxrayn faida huwa jalis calى carshi bayna الsamaaءi wاlardi halkii uu lahaa fi lhawaayi uu lahaa wallah subxana wa taعala alى alam subxaanaka allahuma bxamdika ashhadu an